acuudu billahi asamiic alcaliim min ashaytaan alrajiim bismi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi wakafaa tuma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdahu allahuma callimna maa yanfacuna wanfacnaa bimaa callamtana wasidnaa cilman watuqan yaa kariimu yaa latiifa allahuma salli wasallim wabaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu xaalatu nasbi lficli bacda xataa xataa gadaasheeda xaalada la kordhigaya ficilka buu ku yidhi waaya waxaan horey usoo dhaafnay ardayay ficilka kordhigiisana laba qola lahayd an in lagu kordhigayaan ka wadaa antii baa laba ahayd idmaar mid qarsooni mid hee eh, idmaarkii baa laba ahaa idmaar in la qariyaa waajib ay tahay iyo in lasoo saaraayo jaais tahay soo maahayn tii waajibkeed buu ku jiray xataa buu noo galay wuxuu yidhi fa ama nasbu kordhigu inay xataa gadaasheeda ficilku kordhig maahay fa sharduhu waxaa weeye kownulficili ficilku in uu yahay hmm? codkooda ah, okay waay athaniyatu yaa maraynaa haye waay idmaar an jawaaza great athaaniyatu waxaa weeye an taqaca bacda laami اljari sawaaء kaanat laama tacliili ka qowlihi tacaala waأnzlnaa ilayka اdikra litubayina linnaasi waaya waxaa laga soo hadlayay markii antu jawaasul idmaar ay tahay sooma wuxuu soo tilmaamay an taqaca bacda caatifin masbuuqin bismin khaalisin min ataqdiiri bilficli darsigan waa darsigii tobanaad sax darsigii yah kii koy tobanaad miyaa okay darsigii koy tobanaad weeyaan waaya wuxuu yidhi athaaniya tan labaadi yacnii tan labaad oo ay ku bannaan tahay anteeda in la soo muujiya waxa weeye an taqaca inay dhacdo bacda laamiljar laamuljar gadahasheeda laamu tacliil buu ka wadaa sawaaun waxaa isku mida ah, kaanad ha ahaato laamtaasi laama tacliili ha ahaato mid cilad sheegaysa laama tacliil maxaa laga wadaa ay waxaa laga wadaa maa bacdaha cilatun limaa qablaha macnaha laamutacliil waa sidaa waxay laamutacliil u tahay maa bacdaha waxaa ka dambeeya ayaa waxay yihiin cilatun limaa qablahaa waxaa ka horeeya cilad u ah iyo sabab keentay tusaale wa anzalnaa waanu soo dejinnay ilayka adiga nebi muxamedow xaggaaga adikra qur'aanka ayaanu ku soo dejinnay soo maah litubayina linnaasi litubayina si aad ugu caddayso linnaasi dadka si ugu caddayso laamtaas laamu tacliil baa loo yaqaan wuu ku yidhi sheikhu llahu tacaala sababta laamutacil u tahayna maxaa weeye waxaa ka dambeeya oo ah tubayina linnaas yaah ayaa hee waxay sabab u tahay in la soo dejiyo qur-aankii qur-aanka waaybaa loo soo dejiyey maa sababu nusuuli qur'aan qur-aanka sababta loo soo dejiyey maxaa weeye litubayina tibyaan linnaas soo ma jeedid marka waxaa ka dambeeyaahi waa cilatun limaa qablahaa saasay laamutacila ku tahay marka inna qowluhu tacaala innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan baanu kuu furnay oo furashadii maka ah haye liyakfira laka allaahu suu alla kuugu dambi dhaafo wa kaas marka laamtaas waxaa ka dambeeya ahi uu sababta u noqonayo waxaa ka horeeya laamu tacliil baa loo yaqaanaa buu ku yidhi laamtii laamukey la dhihi jiray buu macanayaal u kala samaynayaa ee wuxuu ah laamukey bay wada tahay waa fahamta soomaan laamu tacliil tan soo socota aw lilcaaqibati ama laamtani sabab ma sheegayso sabab hee sheegi mayso laakiinse waxay tilmaamaysaa lilcaaqibati caaqibati ciridambeedkii meeshii wax ku dhammaadeen bay sheegaysaa maxay sheegaysaa meeshii hee wax ay ku dhammaadeen bay sheegaysaa waaya ka qowlihi tacaala faltaqatahu aalu fircawna nebi muuse waxaa qaaday aalu fircawna reer fircawn baa qaaday liyakuuna suu ugu ahaado lahum iyaga caduwan iyo wa xasanan murugo iyo cadow suu ugu noqdo fa laamu laamta hunaa halkan laysad litacliili laamu tacliil ma aha sabab li'annahum maxaa yeelay iyagu aalu fircaanku lam yaltaqiduuhu uma qaadin hee lidaalika inuu cadow iyo murugo iyo balo usoo jiido miyay u qaateen maya wa inama iltaqaduuhu waxay u qaateen liyakuuna lahum si ugu noqdo qurata caynin liyakuuna lahum suu ugu noqdo quratu caynin mid ay ku ilqabowsadaan markaasay fa kaanat caaqibatu wakaa meesha caaqibada loogu bixiyey meeshii sababtii intii laga wareegay bayfa kaanat waxay noqotay caaqibatuhu caaqibadiisii cirdambeedkiisu annahu saara inuu u noqday lahum iyaga caduwan iyo waxasanan warkaa waa ku dhacay soomaa marka laamtan laamu tacliilka ahi ee laamul caaqibada la yidhaahda waa laamtii laamukay laakiinse macnaha ay wadataa wuxuu yahay shaygan cirdambeedkuu ku dhammaaday inay tilmaanto warkaa waa ku dhacay soomaa waaya marka laamu sayruurana waa la dhahaa laamu sayruura iyo laamulma'aal iyo intaba waa macno ay leedahay sayruura yacnii meeshii warku ay saara ilayhi lamru wey meeshii warku hee uu ku biyo shubtay ama laamulma'aal oo meeshii ma'aal iyo waxaweye yoolkii meeshii yani ujeedkii meeshii uu gaaray weeyaan waaya marka maxay tahay laamulcaaqiba laamulcaaqiba waxaa dhahaysaa maa bacdahaa waxaa ka dambeeya ayada waa naqiidun limuqtadaa maa qablahaa maa bacdahaa waxaa ka dambeeya muxuu noqonayaa naqiid wuxuu lid ku yahay hee limuqtadaa maa qablahaa wixii ka horeeyey ujeedkay u qaateen ayuu lid ku yahay war maxay u qaadeen markay qaadayaanu fircawn nebi eh, qoftii eh, fircawn maqooy maxay tidhaahda eh, iisha aayadii soo qabo wa imra'atu fircawna haye quratu caynin lii walaka soo marka ujeedka ay u qaadeen sidaasuu ahaa markaasaa maxaa yimaaday naqiidamaa naqiid lidkiis baa yimaaday oo ah caduwan waxasanan marka laamul caaqiba waa maa bacdaha naqiidun limaa limuqtadaa maa qablahaa waxaa ka horeeya laadan lida markiisaan u sheegno horteeda waa wixii lasoo akhriya tusaale ahaan faltaqadahu aalu fircawna aalu fircawn baa waxay tahay qabligii ah maa bacdahana waxa weeye caduwan waxasanan waa fahamtay soo maahan marka caduwan waxasanan waa naqiidu maa qablahaa oo ah qurata u qaateen ujeedkii ahaa Mhm. aw zaa'idatan ama laamtan laamukeydaayo wax kordhigayso anta qarsooni anta ku qarsoon tahay waa zaa'ida marka zaa'idata de tawkiid ba u joogtaa ee macnaha zaa'ida waxaa laga wadaa yani laysa licaaqibatin walaa litacliilin baa zaa'ida laga wadaa mooyaane de qur-aanka zaa'idku ma jire ba markaas u faa'iidaynaysa inamaa yuriidu allaahu liyudhiba cankum rijza ahla albeyt Ah. alla wuxuu doonayaa liyudhiba inuu tegsiiyo cankum rijsa ahlabeyt ahlbeyt yaa ciraabaya ahlbeyt maxaa haysan ciraabteeda yaa ahlabeyt wey macnuhu waa munaada oo xudifa xarfu nidaa'ihi weeyaan inamaa in kala maaha yuriid allahu alla wuxuu doonahayaa hooy liyudhiba suu u tagsiiyo cankum xaggiina arrijsa xumaanta waxyaaba gurigiina dumarka ina gurigooda joogaan loogu talagalay way ma ogta liyudhiba cankum rujsa ahl lbeyti yaa ahl lbeyt beytkii nabiga dadkii ahelkiisiyo waaya falficlu ficilku fii haadihi yani liyudhibadaasi ma ahan buu ku leeyahay caaqiba mana ahan buu ku leeyahay tacliil marka maxay tahay waa zaa'ida buu ku yidhi falficlu ficilka fii haadihi almawaadici boosaskan oo kala dhacaya laamtan laamuljarta uu bixiyey gadaasheeda imaanaya yaah mansuubun waa mid lagu kordhigay bican mudmaratin lagu kordhigay walow adharta fil kalaami haddaa hadal kusoo muujisa antiina lajaasa way bannaanaan lahayd wakadaa sidaasoo kale waxay anta in lasoo muujiya ay bannaan tahay bacda kay kay gadaasheedii kaydii aljaarati ee wax hoos dhigaysay kaydu intee xaaladee lahayd oo soo dhiganaye yaa saddex xaale ahayd kay in li laga hormariyo muuqata likay in la yidhaahdo markaa kayda ayaa hae likay yadhaba yadhaba mansuubun wa calaamatu nasbi mansuubun bikay baa dhahaysa iyo kay yadhaba inaad tiraahdo li'dina aad u qariso markaasna waa ciraab caadiyo kay baa xarfu nasbi noqonaysa iyo kay yadhaba inaad tiraahdid oo li aadan meeshana keenin aadan u niyeysan markaas kaydaas waxay noqotay xarfu jar waayahay yadhaba maxaa kordhigay an mudmara kordhigtadhahaysa markaa meeshuu kuleeyahy kay aljaar waa taas wey kaydii saddex nooc bay kaydu ahayd saasumaana soo dhigandee kay li laga hormarinayo kay li aan laga horumarinayn laakiin isla niyeysanayo li inay ku jidho meesha labadaasba kay baa wax kordhigaysa mansuubun bikay waa calaaqaasaan la iyo kay in meesha la keeno li li'ina aan laga hormarin aana loo niyeysan markaas yaa wax kordhigaya kay xarfujar bay noqotay yadhaba waa ficilun mudaaricun mansuubun bian mudmaratin jawaazan bacda key baa dhahaysa marka hadda meeshu kuleeyahay wa bacda key aljaar waa taas anta qarsoon waa lasoo muujin karaa buule marka intee an baa lasoo muujin karaa kow idaa waqaca bacda caatifin masbuuqin bihee biismin khaalisin min taqdiiri alficli labo bacdahee laami alcaaqiba ama laami tacliil waa saddex soomaan ama laami zaa'ida waa afar ka dhig intaa waa is leeyihiin laamu tacliilkaas laamu kay laamu tacliil iyo laamu ii sheeg laamul caaqiba iyo laamu zaa'ida intaba laamu kay baa laisku dhihi jira waagii aan dhigan jirnay haddana sheikhu laamuljar buu bixiyey waa isku macne macnahoo dhan waa fahamta soo muxuu ku soo daray kay aljaara gadaasheeda canta ku jidhah hee waa laqarin waa la soo muujin karaa weeyaan walow kaana alficlu ficilku hadduu yahay alladii ficilkaasoo dakhalat ay gashay calayhi korkiisa allaamu laama ay gashay hadduu yahay maqruunan mid la raaciyey bilaa la raaciyey soo ma jeedid yaa wajaba waxaa waajiba idhaaru an an in lasoo muujiyo bacda laami laamtii gadaasheedii sawaa'an waxaa isku mid ah kaanat laadaasi naafiyatan ha ahaato kallatii fii qowlihi tacaalaa lianlaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun bacda rusul soo ma jeed lianlaa yakuun aw saa'idatan ha ahaato kallatii fii qowlihi tacaala lianlaa yaclama ahlulkitaabi ay liyaclama wey macnuhu ay liyaclama ahlulkitaabi haye wuxuu ku yidhi laamtii laamu kayso garamays haddii laa oo naafiye ah ama laaba ay ka dib marto waxay doonta ahaata waxaa waajiba anta in lasoo muujiyo warkaabaa ku dhacay soomaaha oo meeda anta muusin hadda lialla soo maa alla li iyo laada maxaa u dhexeeya an baa u dhexaysa wataa anto lasoo muujina sheegaya alla ay lian iyo laa weeye saa u fahan oo antii waa antii la qarin jiray soo garan maysaanu jawaasna ahay qarinteedu ayaa hadda lasoo muujiyey sabab sabab laa baa raacday lidii baa dhahaysa warkabaa ku dhacay soomaa laadaas markaa naafiyaha ahaato sida lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi lianlaa yakuuna saysan ugu ahaanin linnaasi dadka cala allaahi alla korkeed xujatun isan ugu sugnaan bacda rusul ama sida ahaato lianlaa yaclama siday ku macnaynaysaa lianlaa yaclama ay liyaclama way macnuhu ahlulkitaabi lianlaa yaclama ahlulkitaabi liyaclama baa dhahaysaa markaa say u ogaadaan meesha dhsan u ogaan maa liyaclama ku micnee say u ogaadaan alkitaab waaya walow kaanat ilaamu laamtu hadday tahay masbuuqata mid laga hormariyey bikownin laga hormariyey kownkaasoo maadin maadiya kownkaasoo manfiyin la diiday oo diid mala socoto wajiba waxaa waajibayaa idmaaru can an in la qariyo sawaaban waxaasku mid ah sawaaban waxaasku mid ah kaana ha ahaado koonkaasi kaana ha ahaado koonkaasi almudiyu saas qorayo almudiyu mid maadiya ha ahaado fi lafdi xagga lafdiga dhawaaqa iyo walmacnaa xagga macnaha naxwu qowlihi tacaalaa wamaa kaana allaahu liyucadibahum waanta fiihim wamaa kaana allaahu alla ma ahan liyucadibahu mid cadaabahaya ma ahayn liyucadibahu mid cadaabahaya wa anta fiihim awnse filmacnaa faqad xagga macnaha maadi ka noqoto weeye oo xaggii lafdiga mudaarac ha noqoto hadday rabtay tusaale lam yakun illaahu liyaqfira lahum watusamaa aansaaciye watusamaa haadihi laam waxaa loo yaqaanaa laamul wixii laamul shuruud bay leedahay kow laamtaas laamrjuxuu ladhahay kown waa inay ka hormartaa kown sma taqaanaan kown yani waa kown waa masder kaana ibuu sheegaya waa inay ka hormartaa kowntii baa laba shardi loo yeelay waa inay maadi tahay oo kaana tahay waa inay diidmana ka horaysaa marka maxaa soo baxay maa kaana maa kaana maadinimadii baa la kala guray maadinimadaasi laba mid inay tahay lafdi ahaan waa inay maadi u tahay dee macnihiina uula socdaa markaa wxda mar kaana ay tahay macnaheeda waa wuu ahaaday weye soo maa amase lafdiguu mudaaric noqday laakiinse macnuhu waa inuu yahay hee maadi waa inuu yahay marka shardigii maadinimeesha kama bixin ama lafdi ahaan buu ugu jiraa ama macno ahaan buu ugu jiraa fiidata hore wamaa kaana allaahu alla ma ahayn liyucadibahum mid cadaabahaya walxaal anta fiihim adoo ku jira sumaysan dhihin in kaana haadaa huwa alxaqu min cindig fa arsil calaynaa xijaaratan min asamaa aw itinaa bicadaabin aliin somaan wamaa kaana allaahu liyucadibu haytankuxta fiiri lam yakun illaahu lamtu markay ficilka gasho maxay ka dhigtaa yaa way rogtaade soo maahan xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin qalbi maxaa laga wadaa saara macnaahu maadiyan wey macnuhu macnihiiba wuxuu noqday maadi xaggii marka macnaha ayuu maadi ka yahay saa oo la soco warka waa lam yakun illah marka liyakfira iyo liyucadiba waa laamuljuxuud yakfira waa ficilun mudaaricun mansuubun bian mudmaratin wujuuban baa dhahaysaa bacda laamil wa talakhasa waxaa soo ururmay buu yidhi anna lian inay u sugnaatay bacda laami laamta gadaasheeda alaau xaalaatin saddex xaaladood xaalada koobaad wujuubul idmaari in la qariya inay waajib tahay waa goorma anti bacdadaalika bacda laamil juxuud wujuubul idhaari in lasoo muujiyaa waajiba wadaalika idaqtarana alficlu bila ficil hadduu laa raaco weeye intaad soo sheegayna weeyaan lianlaa yaclama wa jawaasu lwajhayn labadu inay bannaan yihiin in la qariyana way bannaan tahay in lasoo muujiyana way bannaan tahay wadaalika fii maa baqiya wixii soo haro weeyaan markaas waa kaa naxwu qaala allahu tacaala wuxuu yidhi wa umirnaa linuslima maxaan dhihi karnaa markay macnayno lian nuslima lirabbi alcaalamiin qaala ma jirta qur lian akuuna maxaa sida caadiga liakuuna lian baa la soo yiri wakaa idmaaru an wujuuban an in la qariyo si waajib ah in la qariyo an hay walamaa goortii buu yidhi dakartu aan xusay anna annahaa tudmaru annahaa antu tudmaru in la qariyo wujuuban xaal ee tahay bacda laami ljuxuud istadratu waxaan markaas wanaagsaday yacni waxaa u toosmay inaan sheego fii dikri baqiyati almasaa'il masaa'ishii intii dhinnayd allatii masaa'ishaasoo yajibu ay waajib tahay fiiha dhexdeeda idmaaru an an in la qariyo mar haddaan sheegay idmaaru an oo juxuuda markaa maxaa toosmayo bannaan kusoo dhacay wixii anto in la qariyay waajib inaan ku dabadaradee inaan israaciyo wakaa wahiya arbacun waa afar afar qolo ayaa ficilkooda antooda la qariyaa awalan idmaaru an an in la qariyo bacda xataa xataa gadaasheeda in aan la qariyo haa xataadii aljaarati baa dhahaysa ee wax hoos dhigaysay hmm, xataa baa saa kala kala guri doonaa hawl baa ka socota aga u fiirsaada shiikhow ixdaahaa bacda xataa wey waclam waxaa ogaataa anna lilficli ficilka inuu u sugnaaday bacda xataa xataa gadaasheeda xaalatayni laba xaaladood arafci baa u sugnaaday arafca baa u sugnaaday wanasbama kordhigayo wanasba baa u sugnaaday wixii xataa meesha ku aragto ficila ka dambeeya laba xaaluu leeya inaa godo iyo inaan kordhig ee isim lagama hadlin maxaa laga hadlay ficilka xataa gadaasheeda imaanaya laba xaaluu leeyahay in la godo iyo in la kordhigo xaaladda anagu rabnaa hadda xaaladda kordhiga tii godaalkana wuu noogu dari doonaa tii kordhigaa la galaye wuxuu yidhi shiikhu raximahu llaahu tacaalaa wuxuu yidhi xaalatu nasbi lficli bacda xataa xataa gadaasheeda ficilkii imaanayay xaaladii in la kordhigaahi ay noqonaysa weeyaan faama nasbu kordhigiisoo maaha ficilka xataa ka dambeela kordhigayay fa sharduhu shardigiisu waxaa weeye shardiga u fiirso kownulficili ficilku inuu yahay mustaqbalan mustaqbal inuu u yahay e inuu mustaqbal u yahay dheh yuu mustaqbal u noqonayaa waa inuu mustaqbal yahay binisbati markii loo eego ilaa maa qablahaa xataa waxa ka horeeya khaldhibaarig jumlada ma akhrisaadheh xataa soo ficilkama dambeeyo ficilkaasi waa inuu mustaqbal u yahay xataa wixii ka horeeyey kow soomaa intaa markaa sugto sawaaban waxaa isku mida kaana ha ahaado markaa ficilkaasi mustaqbalan mustaqbal ha u noqdo binisbati ilaa zamani takallum markaa la hadlayo mustaqbal ha u noqdo awlaa laa miyuusan u noqon shaqadeena maa shardiga ugu qabo shardiga ugu muxuu yahy xataa hadaabata ficilka inaad kor dhigto shardigeedu muxuu yahay ficilka xataa ka dambeeya waa inuu mustaqbal u yahay waxa xataa ka horeeya tusaalahan fiili intaa markaa sugta buu ku yidhi ficilkaasi hadduu kuu mustaqbalnimadaas uu ficilka xataa waxa ka hore mustaqbal u yahay hadduu kuugu darayo inuu mustaqbal u yahay markaa la hadlayana waa mas'alo markaa la hadlaya hadduusan mustaqbal ahaynoo maadi ahaana waa mas'alo anaa xaggaas xooga saari mayno buyidhi maxaa xoogeenu yahay waxaa xataa ka dambeeya waa inuu mustaqbal u yahay waxa xataa ka horeeya markaan hadlaya yuusan hadduu doono mustaqbal noqon macnuhu waa intaa keliya tusaalahan fiir fal awalu qaybta koowaad wuxuu ku kala saarayaa faafaahin doonaa tusaalahan faafaahin doonaaye qowluhu tacaala wey qaala allahu tacaala wuxuu yidhi ayagoo asagoo ka sheekeynaya nimankii reer bani israa'iil waxay yidhahdeen lan nabraxa ka suuli mayno calayhi cijliga iyo iishag dibiga korkiisa caakifiina inaan dul fadhinno ka suuli mayno xataa yarjica ilaa uu soo laabto ilaynaa xaggayaga muusaa muuse uu soo laabto hagaag horta ficilka xataa ka dambeeya meeye yarjica ficilka yarjica ah markii loo fiiriyo nimankan inay cijliga dul fadhiyaan oo caabudayaan wax soo socda miyaa mise waa ficil wax tegay xataa yarjac ayay sheegaysaa nebi imaanshihiisa soo maahan nebi muuse imaanshihiisa ay sheegayaanoo yarjica ah mustaqbal ma uu yahay fadhiga hadda ay fadhiyeen yaah yacni ma ka dambeeyaa haa wuu ka dambeeyaa sodaas maahan shardigaa marka ah ficli ficilku inuu yahay mustaqbal binisbati markii loo eego ilaa maa qablaha horta maxaa horeeya inay cijliga caabudayaan oo dul fadhiyaan soo ficil ay hayaan maa shaqa ay hayaan shaqada ay hayaan iyo markii loo fiiriyo muuse soo laabashadiisa kee labada mustaqbal ah oo dambeeya marka meesha ku sheegayo mustaqbal waa inuu ficilku u yahay waxa ka horeeya xataa macnihiis waa sidaas maxaa ku raaca marka ay dhahayaan xataa yarjica ilaynaa muusa soo warka hadda markaa ma wadaan warka ee waa laba shaqo ficilkani shaqada ay ku jiraan inuu ka dambeeyo uu ka dambeeyaa soo maan hagaag labo marka ay hadlayaan oo warka tebinayaan ilaanay muuse yimaado annagu ka tegi mayno marka ay warka hayaanoo zamanu takallum loo yaqaan yaah weli mmuuse mise ma imaan welina ma imaan soomaan marka muuse laba meelood buu mustaqbal u yahay imaanshaha muuse laba meelood buu mustaqbal u yahay meesha koowaad waxay tahay nimankaas fadhiga ee meeshaa fadhiyaan cibaadada iyo fadhiga ay u fadhiyaan cijliga ko waa mustaqbal buuyaha wuu ka dambeeyaa muxuu kaloo ka dambeeyaa hadalka ay hadlayaanu leeyihiin muusaan sugaynaana muuse imaanshihiis waa kasii dambeeya hadalkii miyaysan ahayn waa kasii dambeeya waaya muxuu ku yidhi marka fa ina rujuuca muusaa muuse inuu soo laabto calayhi salaatu wasalaam mustaqbal waxay u tahay binisbati markii loo eego ilal amrayni labadii amar labada amar maxay tahay labada amar waxa weeye binisbati ilaa buruuxihim calaa alcijli ama ila athabaati cala alcukuuf fadhiga ay fadhiyaan mustaqbal buu u yahay soo maa o iyo wa zamani takalum iyo xilliga ay hadlayaan ah. xilliga ay hadlayaan iyo inay meeshii fadhiyaan labadaba muuse soo laabashadiis waa kasii dambaysaa macnuhu muxuu yaha marka warkooda ah lan nabraha calayhi caakifiin yaa markay e, markii e, warka ay sheegayaan iyo xataa yarjica ilaynaa muusa muuse soo laabashadiis ha dambaysa koow xilliga ay hadlayaan oo leeyihiin muusaan sugaynaana weli muuse ma imaanba marka ujeedku waa intaa keliya marka waxaan leenahay rujuucu muusaa mustaqbalun ma qoranaysaa maxaan dhahaynaa rujuucu muusa muuse soo laabashadiisu hee heede mustaqbalun waxay mustaqbal u tahay binisbati liburuuxihim nabraxa binisbati liburuuxihim cala alcijli kow soo inay sanabkii cijliga dul fadhiyaan horta inuu muuse soo laabtaa waa ka dambayse muxuu kaloo muuse mustaqbal u yahay walizamani attakallum xilligaa ay hadlayaanna mustaqbal buu yahay tusaalaha dambe aad usii faahfaahinaya oo kala saari doonaa waani kan labaadi waaya waaya tan labaadi qawluhu tacaala wazulziluu waa la gilgila yacni way ma garanaysaa way dhibaatoodeen weeye jab dhibaato noocii ugu dambaysay baa la mariye xataa yaquula arasuulu ilaa rasuulku uu ka yidhi iyo waaladiina aamanuu macahu ay ka yidhaahdeen hee mataa nasrullaahi ay ka yidhaahdeen maxaa meesha noo yaal xataa ficla ka dambeeya meeye yaquula rasuul somaa waa qowlu rasuul nebiga oraahdiisa ah mataa nasrullah sooma oraahda nebigu ah mataa nasrullaahi ilaahay nasrigiisu goormuu noo imaanayaa mustaqbal ma u tahay dhibaatadii iyo rafaadkii ay mareen haa yacni fiiri macnuhu waxa weye nimankani nimankani nebiga calayhi salaatu wasalaam warkiisa ah alla goormaa nasrugu noo imaanayaa goormuu yimaade bacda zilzaalihim soo ma ahayn markay ay rafaadeen oo jabeen gadaasheed ayaa waxaa yimaaday warka ah mataa nasrullah marka qowlu rasuul oo ah mataa nasrullah waqaca bacda hee zilzaal soo maahan zalzaalka kadib buu dhacay soo mustaqbal maaha marka dee haa mustaqbal buuya taas waa halkaa dhinaca labaad marka aayaddan markii la akhrinaya oo ay soo degayso mataa nasrullaahi xataa yaquula arasuulu waladiina mataa nasrullaahi uu leeyahay markii markaa aayadda la akhrinaya ilaahay uu soo dejinaya la fiiriyana oo loo fiiriya hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ahaa mataa nasrullah iyo aayadda soo degideeda kee dambeeyey degdedadambaysa marka nabiga hadalkiisa meelbaasaa u saaraysa cabirka saaraysa nabiga hadalkiisa calayhi salaatu wasalaam markii loo fiiriyo silsaalka muxuu u yahay mustaqbal miyuusan ahayn mustaqbal buu yahay laakiinse markii la fiiriyo aayadda soo degiddeedii iyo nebiga hadalkiisa hawargoorma ahee nasrigu noo imaanaya markii la fiiriyo labada keebaa dambeeyey aayadda soo degiddeedaa dambaysa markaa nebiga hadalkiisa muxuu noqday markii loo fiiriyo aayadda soo degideeda marka hadalka nabigiisa bartan buu taagan yahay bartan buu taagan yahay waa mustaqbalun lizilzaali zilzaalkii buu ka dambeeye kow soo laakiinse waa maadin markii loo fiiriyo hadalkii markaa linusuulil caaya aayada soo degideeda markii la fiiriyana waa maadiyo mar hore nebigu hadalka yidhahda hadda ma dhihin ayib qora hadalka marka fiiriya waxaan leenahay xataa yaquulya maa bacdaha oo ah hee qowlu rasuul sal alay slm mataa nasrullaahi soo hadalkii nabigaa markaas sidaasaa mustaqbalun wuxuu mustaqbal u yahay binisbati limaa qablahaa markii loo fiiriyo waxa ka horeeya oo ah zilzaalkii koow sababtu maxay tahay lianna rasuula sala allahu calayhi wasalam iyo wasaxaaba qaaluuhaa yacni qaaluu kelimata mataa nasrullah waxay dhaheen bacda silzaal bay dhaheen saa darteed mustaqbal buu u noqday soo maahan dee fa zilzaalu marka awalan marka hore silzaalkii baa dhacay uma xasala alqowlu markaana oraahdii nebiga iyo saxaabada ka soo baxday ayaa hee timaaday saxka marka waxaa ujeedaa waxaa hore mustaqbal inuu ka dambeeyey soo maa koow laakiin hase yeeshee maa bacdaha waxaa ka dambeeya yah maa bacda xataa eh, de waxaa ka dambeeya xataa qowlu rasuuli ah laysa mustaqbal uma ahan binisbati lizaman takalum aayadda marka soo degaysay markii la fiiriyo dee nebiga hadalkiisu baasti buu ahaa waa hor u ahaa miyasan ahayn maadi buu ahaa marka nebiga hadalkiisa bartan buu yaalaa warqad baa soo qaadanaysaa qowlu rasuuli mataa nasulla bartan udhig bacda zilzaal bay dhacday wa asbaxad mustaqbalan o nusuulul aaya markii la fiiriyana ayadu mar horay gadaal bay soo degtay markuu nebigu hadalka hayeeyey kadib bay soo degtay marka aayadda markay hadlayso qowl ilaahay subxana tala ka sheekeynayo hadalkii nebiga horuuba u dhacayba marka waa maadi markii loo fiiriyo alla markuu marka hadlayuu leeyahay nebi maxamed baa saa yidhaahday markuu alla leeyahay nebigu goormuu saa yidhi hadalka mar hore markaa marka laga fiiriyo waa maadi markii laga fiiriyo zilzaalku inuu dhacayna hadalka nebigu muxuu noqonayaa mustaqbal buu noqonaya ujeedkeeni marka ahaa hadalkan xataa waxaa ka dambeeya inuu mustaqbal u yahay limaa qabla ma haynaa mise ma hayno laakiinse miyaa haynaa inuu mustaqbal u yahay zamanu takallumkii maya marka labadaas ayadoodoo ah lan nabraxa iyo xataa yaquula rasuul waxay kala duwan yihiin la nabraha xataa waxa ka dambeeyo xataa yarjica rujuucaasi hadalkoodii ee lahaayeen ee ma garanaysaa ii sheeg ficilkooda hadda ay hayeen oo ah inay sanamka caabudayaan rujuuca muusa horta wuu ka dambeeyaa koow marka ay leeyihiin xataa yarjica ilayna muusaana hee wuu kasii dambeeyaa nebi muuse ma imaan marka labadaas jeerba mustaqbal nabi muuse imaanshihiisu ya amaa tan oo ah ma garanaysaa qowlka ilaahay oo xataa yaquula eeg zamanu takalumka ilaahay baa hadlaya waa fahmaysaa soo maahan ilahay hadlaya muxuu leeyahay xataa yaquula rasuul ilaa nebi maxamed uu yidhaahday marka warkan ah alla inuu leeyahay ilaa nebi maxamed uu yidhaahday goormuu ka sheekeynaya markii nebi maxamed uu yidhaahday kadib buu ka sheekeynaya soo oo hadalkan alla uu leeyahay ilaa nebi maxamed uu dhahay waa mustaqbal weeyaano hadalka nebigu maadi buu noqday xaggaa markii la fiiriyo zamanu takallumku alla uu hadlayahay waa maadi warkii nebigu calayhi salaatu wasalaam amaa markii la fiiriyo warkii nebiga iyo nimanka silsaalka ku dhacay mushkiladda haysataa yaa lawada dambeeya warka nebiga dambeeya calayhi salaatu wasalaam warkaabaa ku dhacay soomaahan halkaa marka saa u qabo buu ku leeyahay xaggaan u yoojinaa ya waaya xaalaadku rafci baan geenaa ya intaa ma soo qabanaysaa intaa soo qabta intaan soo qabta yaah intaas waxay u baahantaa in aad tusaalayaal badan u ka eg laba tusaala meesha noo yaala hadda tusaalayaal badan keenso lan tanaalu lbira xataa tunfiquu bimaa tuqoog soo qabo lan tanaalu lbira xataa tunfiqwaayo tunfiquu kordhiganta ha shardigiima buuxsee ah hee shardiga ah ee kownulficli mustaqbalan limaa bacda limaa binisbati lamaa qablaha ma buuxise mise ma buuxin saasaad ma garanaysaa u daabaqata tusaalayaal badan keenso in sha allahu tacala hada bilahi towfiiq sala allahu waslm cala nabiyina muxamed wala ajmaciin jazakum llah khayr